bal halasoo baaro marka sakhawi ayaa ku sheegay fi lmaqaasid اlxasana wuxuuna yidhi akhrajahu ibnu jariir fii tafsiirihi can ibni cabaas mawquufan marka waa qowl cabdullaahi ibnu cabaas sidaas ayuu sheegay marka hadal carbeed in la iska yidhahdana sax maahan xadiid in la idlaaqana waxay u baahan tahay xoogaa in la caddeeyo inuu mawquuf yahay oo usan hadalkii nabiga ahayn maxaa yl wa qowli hadii la yidhaha qawlu nebiy baa lole duudbaba soo degdega marka labada dhinacba in la caddeeyaa loo baahnaa faslun وأmا الxروف xروفta xروفta almشhaبهaaت loo ekaysiiyey bilaysa فaarبacaة aفر weeye ma weeye وlaa weeye wa in weeye walaata weeye xروف المشhaبهaةi bilaysa xروفta layse loo ekaysiiyey ayuu faslkanu ka hadlaa halkee uga eg yihiin laysada meesha ay ka shabahaan malkayta waa kuwa u camal falay sidii layse oo isim rafciyey khabarna nasbiyey halkay ka shabaheen sharaxa fiiri saddex meelood ay ka shabaheen fi nafyi waاljumuudi wاdukhuuli cala اljumali اlismiya uu ku yidhi fiiri halkay ka shabaheen xuruuftaanu laysa fi nafyi waa ka shabaheen oo laysa nafyay faa'iideyda xuruuftaanu nafyay faa'iideynayaan waljumuudi laysa waa jaamid ma tasarufdo maadigaasay taagantao mudaaric iyo amar iyo maleh iyo master midnaba xuruufta haddi olaysan tasarufeen xarf ma tasarufo jumuudkaasna waa iska shabahaan waxay kaloo ka shab ka shabaheen addukuul cala aljumal اlismiya jumlooyinka isimkaa ayay galaan xuruuftaanu sida laysaba u gasho mubtadiya khabaray galaan laysana mubtadiya khabaray gashaa markaa saddexdaasay ka shabaheen fi nafyi wاljumuudi wاdukhuuli cala aljumal اlismiya faslu wa ama alxuruufu xuruufta xuruufta almushabahatu loo ekaysiyey bilaysa fa arbacatun afar weeye maa weeye ka bedelo arbacada walaa weeye wa in weeye walaata weeye fa amaa maa fa tacmal waa camal fashaa camala laysa layse camalkeedii oo ahaa rafcu lsmi wa nasbu lkhabar camalkaas ayay camal fashaa fa tacmalu waa camal fashaa camala laysa layse camalkeedii cinda alxijaaziyiina carabta xijaaziyiintaah oo xijaaz degta agtooday ku camal fashaa carabta xijaaziyiinta waa carabta luqadooda si gaar ahaaneed qur-aanku ugu soo degay waana maka iyo madiina iyo waxa hareerahooda ah alara xijaaz marka luqadooda marka la fiiriyo maada way camal siiyaan laakiin bishardi bijtimaaci umuurin arbaca weeye shuruud afara markay dhammaystiranto markaasay camal siiyaan haddii afarta shardi wax kamida la waayana ma camal siiyaan afar shardi markay dhammaystiranto ayay camal siiyaan wa ama maa fa tacmalu waa camal fashaa camala laysa cinda alxijaasiyiina carabta xijaaj degaano xijaasiyiinta agtooday ku camal fashaa bishardi bijtimaaci umuurin arbaca arrimo afara kulmidda ay kulmaan shardigeeda ayayna ku camal fashaa anlaa taqtarina waa inaysan la xidhiidhsan biin annaafiya dhe in naafiyahu waa inaysan ka daba marin oo aan la dhihin ma in waa inaan la dhihin ma in waa inaan la dhihin in naafiyaahu waa inaysan ka daba marin haddii in ka daba marto ma camal falayda maadaas waa shardigii koobaad shardigii labaad walaa yaqtarina khabaruhaa bila maada khabarkeeduna waa inuusan ilaa la xiriirsan oo ilaa inta ka hor marto khabarku waa inuusan ka daba dhicin haddii la yidhaha wamaa muxammadun ilaa rasuulu alal macamar falayda markaas maado maada maa muxammadun maadaas macamar fali karto maxaa yeelay khabarkii oo rasuuluna maxaa ka horeeya ilaa ilaaduna nafyigiyay buridaa Ah, ilaadu nafyigii baabiine hadda maxamed rasuulnimo ma loo suga mise waa laga anfine waa loo suga aawnimaka maadi aawa nafyigeedii ilaadaa ka buriday wamaa maxamedun maxamed wax kale ma ahan ilaa rasuulun wuu ahaaday laleey rasuul waa yaha laleey soo ma ah, nafyigii marka ilaadaa ka tuurtay marka nafyigayna ku camal falayn marka khabarka shardi waxaa ilaa inuusan la xidhiidsan oo inta ilaa ka hormarto khabarka uu daba dhaco lama ogola sida aayadaasoo kale hadday noqoto ma camal fali karto maadu marka markaasoo kale mubtadii khabaraa laga dhigaa wamaa muxamadun muxamed mubtada laga dhigaa ilaa rasuulun rasuuluna khabarkia laga dhigaya shardiga saddexaad wa anlaa yataqadama khabaruhaa cala smihaa khabarkeeda iyo isimka tartiib waa inay ku socdaan ayada camalfalkeeda tabar yar maadaama uu tabar yar yahay tartiibkaas in lagu socday rabta haddii tartiibka la khilaafo ma camal fali karto waa inaan isimka iyo qabarka qabarku soo hormarin hadii uu soo hormaro qabarku oo maalan la yiraahdo maa qaa'imun zaydun ma camal fali karto camalfalkeedii waa buri oo u dhamaatay camalfalkeedii waa buri hadii uu soo hormaro qabarku oo la yidhaahdo maa qaa'imun zaydun khalaas qaa'ima waxaa laga dhigaa khabar soo hormaray zayduna mubtada laga dhigaa maadana waa la camal hadlayna kuma camal fali karto mar hadduu qabarku soo hormaro waxaa la rabaa qabarku inuu dambeeyo maa zaydun qaa'iman ay noqoto saasaa la rabaa sidaas ayaa la rabaa shardiga afraad walaa macmuulu khabarihaa walaa yataqadama waa inuusan hormarin macmuulu khabarihaa khabarkeeda isimka uu ku camal falay calaa smihaa isimkeeda waa inuusan ka hormarin waxaa dhici karta mararka gobol maadu marka isim rafcido abarna nasbido abarkaas inuu kamid yahay asmaadii camal fali jirtay sida isim faaciloo kale marka haddii uu ka mid noqdo haddii uu ka mid noqdo qabarkeedu kuwii camal fali jiray macmuulka uu ku camal falay waa inuusan ka soo hormarin isimka hadduu ka soo hormaro kuma camal fali karto hadda waxaa tiri fiiri maa zaydun aakilan dacaamaka maa zaydun hadda maadu zaydun waa rafcisata aakilanna waa nasbida waa khabarkii dacaamaka mafcuul bihi wey dacaama aakilanta khabarkaana camal falo ism faacila ah, khabarkaa ism faaciloo dacaamo nasbiyey haddii aad hormarido marka mafcuulkaas oo dacaama ah waa macmuul soo maha yaa ku camal falay dacaama aakilana ku camal falay haddaad ka soo hormarid isimka oo aad tidhaahdo maa acaamaka haddaad tidhaahdo maada waa uga dhamaata camalfal waxay leedahay maa acaamaka zaydun aakilun aad iska leedahay mubtadii khabaarad ka dhige ma dhigi kartid maa acaamaka zaydun aakilan ma dhigi kartid oo ma dhigi kartid maada camal falayd oo aakilan nasbida ma dhigi kartid marba haddii macmuulkii khabarku ka soo hormaray isimkeedii ma camal fali ilaa idaa kaana almacmuulu macmuulku markuu ahaada maahane darfan daraf ow jaaran wa majruuran ama jaarumajruur uu ahaado ama jaarumajruur haddii uu noqdo khabarku waxa uu ku camal falaa daraf ama jaarumajruur waa la ogolyahy maxaa yeelay alcarabu yatawasacuuna fi duruufi maa laa yatawasacuuna fii gayriha carabtu xoogaa way u fududeeyaanoo way u ogolaadaan darafka iyo jaarmajruurka wax aysan kalaamka kale u ogolayn kalaamkoodu ku badan yahay darafka iyo jaarmajruurku hadday yidhahdaan xagga looma ogolo agga looma ogolo kalaamka dhamaa cidhiiri ka sidaas daraaddeed darafka iyo jaarmajruurka waxay u saamaxaan wax aysan u ogolayn carabiga kale alcarabu yatawasacuuna fi duruufi jaarmajruurka isku dheh iyo darafka daraf isku dheh labadoodii darafyaalka waxay u saamxaan oo ay u waasiciyaan ay u ogolaadaan maa laa yatawasacuuna fii hayriha wax aysan kayrkeed u ogolayn marka haddii uu yahay khabarka macmuulka uu ku camal falay daraf ama jaar majruur waa ogol yihiin waxaad leedahay maa cindaka zaydun jaalisan zaydun waa isimkii maada jaalisanna waa qabarkii cindadaas waxaa ku camal falaa jaalisan waana ka soo hormaray isimkii maa cindaka zaydun jaalisan maaduna waa camal fale oo cindakadu waay ku amal waxaa ku camal falaya jaalisan macnaha waxay ku tacalluqaya darafkaanu jaalisan waxaa la mid ah ayadana haddaad tiraahdo maa fi daari zaydun jaalisan maa fi daari zaydun jaalisan waa laogoli maadu waa camal fale fi daari jaanmajuurkaana yaa ku camal falaa jaalisanta ku camal falayda jaalisana waa khabarkii maada marka macmuulka uu ku camal falaya qabarkeedu hadduu daraf yahay iyo hadduu jaar majruur yahay waa la goli laakiin hadduu wax kale yahay haddii lasoo hormariyo ma camal fali karto afartaa shardi marka la helo ayay camal fali kartaa marka wuxuu yidhi walaa macmuulu khabarihaa waa inuusan ka soo hormarin cala smihaa ilaa idaa kaana macmuulku marka uu yahay maahane darfan darf aw jaaran wa majruuran falmustawfiyatu maadii oofsatay lishuruudi shuruudda maa shuruuddii oo dhan oofsatay naxwu qawlika hadalkaa tiraahoo kale weeye maa zaydun zayd maahan daahiban mid tegaaya ah, maa zaydun daahiban hadda fiiri maadu waxaad leedahay naafiyatun maa naafiyatun xijaaziyatun tacmalu camala laysa tarfacu lism wa tansibu lkhabar mabniin cala sukuni la maxal lahu min alcraab zaydun ismu ma ad leedahay marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiratun fi akhiri daahiban khabaru ma ad leedahay mansuub wa calaamatu nasbi fatxatun daahiratun fi akhiri waa camal falsha soo ma jeedin wa ka qowlihi tacaala ilaah wuxuu yidhi maa haadaa kanu ma ahan ayay yidhaahdeen basharan bashar maa haadaa basharan maadaan haddayna camal faleedaha noocadda maaa abarka waa ka nasbisan haddaysan camal felayn maxaa la dhihi lahaa maa haadaa basharun ala dhila mubtadii abara laga dhila laakiin hadda mar haddii bashara la nisbiyey waa cadda xumaada ina camal fashay waxaa leedahay maa naafiyatun xijaasiyatun tacmalu camala laysa tarfacu lisma wa tansibu lkhabara mabniyun cala sukuuni lah maxal lah min alcraab ha xarfu tambiida ismu ishaara mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin ismu ma basharan khabaru ma mansuub calaamatu nasbi fatxatun daahiratu fi akiri waa camal fashay maa huna zawjaadkii ma ahan ummahaatihim ragga qaba hooyooyinkood ma aha ninka xaaskiisii yidhi hooyadeed igala mid tahay ama dhabarkeeda beenaale wey dembi weynu la yimi maa huna zawjaadkii ma ahaanin ummahaatihim raggooda hooyooyinkood ma aha marka fiiri maa naafiya xijaaziya tacmalu camal lays hunada waa maxay waa isimkii huna waa isimkii waxaa tidha wlhaw damiiru mutaصil mabniin calى dami fi maxali rafcin ismu ma wa nuunu calaamatu jamci niswa umahaati fiiri waa nasbisanta qur-aanka umahaati khabaru maade waa khabarkii maada mansuub wa calaamatu naصbihi kasraة daahiraة fi akhirih niyaabatan can اlfatxa lأnnahu jamcu lmuanasi saalim umahaati mudaaarka haada waa mudaaf ilay mimtun waa calaamad jamcida ku waa caddahay marka maadaanu inay camal fashay fain iqtaranad maadu hadday la xidhiidhsato bin in hadday la xidhiidhsato inti annaafiyati dheh ah, waxaan rabaa cafwan azaaidati wey ah, inta azaaidati sharxa fiiriya falaa yuqaalu fiiha naafiya la dhihi maa bal zaa'ida kaafa laleeyahay yuri ah, intaas la dhihi maayo naafiye inta laleeyahayay ka daba marin maada la dhihi maayo naafiyo ee maxaa laleeyahay zaa'ida kaafatun can alcamal fa in iqtaranat maadi ah, hadday la xidhiidhsato bin azaa'idati badala waxaa buraya camaluha maada camalkeedii camalkeedi waa buraya waa buraya naxwu ma in anta waxaa tidhaha maa in zaydun zayd ma ahan qaa'imun mid taagan fiiri maa in zaydun zayd ma ahan qaa'imun mid taagan khalaas maada marka waxaa leedahay camalkeedu waa buro maa naafiyatu xijaasiyatun badala camaluhaa in zaa'idatun kaafatun zaydun waa mubtada waxa weyn qaa'imuna waa khabarka shaacirkana waa la mid hadalkiisa hoosin kugu dhigaa bani qudanata ma in antum dahabun walaa sariifun walaakin antum lkhazafu bani qudana yaa bani qudana u yidhi wareer bani qudano ma in antum dahabun horta dahab ma tiidin walaa sariifun fidana ma tiidin walaakin antum lkhasab laakin jilayaa tiidin jilayaa tiidin waxba ha isqaadqaadinin dahab iyo fida ma tiidin fiiri bani qudaana yaa bani qudaana reer bani qudaano ma in antum dahabun hadda maadi fiiri maxaa ka daba maray in camalkeed waa buray yaa natusa dahabun taa natuse dahabun ala fiiri marka antum iska mutade dahabun akhabr Hmm. camalkeedu waa bu ah, intaasaa diiday bani qudaan ayaa bani qudaan maa in antum ma tiidin dahabun walaa sariifun fidana ma tiidin macnaha qaali ma tiidin wey wax qiimo badan ma tiidin walaakin antum lkhasab laakin jilay jilay wax qiima male m ah, jilayku waa hooseeya dahab iyo fida ma gaaro marka waxba ha isqaadqaadin inuu leeyahy wakadalika walxukmu xukunku kadalika waa sidaas oo kale in iqtarana khabar waa qadarkeedu hadduu la xiriirsado maada bilaa badala camaluha camalkeedu waa burawe wakadalika ey walxukmu xukunku kadalika waa sidaas oo kale in iqtarana khabaruhaa khabarkeedu hadduu la xiriirsado bilaa naxwu wamaa muxammadun muxamed ma ahaanin ilaa rasuulun uu ahaaday dhe ah, ilaa rasuulun uu ahaaday ah, marka waxaad leedahay ma naafiyatun xijaasiyatun badala camaluha ah, maxamedun mubtadaun muxamedun mubtadaun dhe rasuuluna waa khabarkii ilaa adaatu xasrin aad iska leeda ama ilaa adaatu istinaa'in mulqaatun la camal lahaana waa loo ciraabaa wakadalika walxukmu xukunku kadalika sidaasoo kaleu ahaado camalku waa buraa in taqadama khabaruhaa qabarkeedu hadduu ka hormaro cala smihaa sidaasoo kale waxaa ah oo camalku buraa abarku hadduu isimka ka soo hormaro naxwu maa qaa'imun mid taagan maahan zaydun maa naafiyatun xijaaziyatun badala camalo ah qaa'imuna waa khabaru mubtada oo muqadam mubtada khabarkiisa laga dhiga mar hadday camalku buray zaydun waa mubtada muaqara sidaasoo leedahay aw taqdiimu macmuuli lkhabari aw taqadama ala rabaa sax waa taqadama ana qalday aw taqadama hadduu hormaro macmuul khabari khabarka macmuulkiisu hadduu hormaro oo uu ka hormaro isimkeeda calasmiha uu ka hormaro wey calasmiha uu ka hormaro walaysa darfan walaa jahran wamajruuran isagoon darafna ahayn jaar majruurna ahayn haddii macmuululkhabarku ka hormaro isimkeeda khalaas waa bura macmuulkhabarka waxaa loola jeedaa maada isimay qaadatay khabaray qaadatay khabarkiyaa noqday isim camal fala ilaa asma camal fashaa jirte isim faacila camal fala ism mafcuula camal fala amhilatu mubaalaqa camal fala ismu tafdiila camal fala sifa mushabaha camal fala masdara camal fala marka asmaa camal fashaa jirta marka khabarkiiya wuxuu noqday ism camal fala isimkii camal falaayaya isim kaluu kusii camal falay kaas uu khabarku ku camal falay hadduu soo hormaro kaas uu khabarku ku camal falay hadduu soo hormaro oo maada isimkeeda kasoo ka soo hormaro badala camaluhaa camalkeeda waa bura laakiin shardi laakiin shardi macmuulkaa soo hormara marka camalku bura waa goorma waa hadduusan daraf iyo jaarumajruur labada ahayn hadduu daraf yahay ama jaarumajruur yahay camalku ma buraayo maxaa yeelay daraf iyo jaarumajruur carabta waxay u ogol yihiin waxaan kalaam kale loo ogolay walaysa darfan ku yidhi walaa jaaran majruurana ku dar naxwo ha darfan hadde haddii daraf la yidhaha jaarumajruurka laftigiisa darfaa la ysaga ilaaqahay ogow jamjurug laftiisa daraf la iska yira ahmood inuu wax ka tegay hadduu darfan iska yiri ha ma matniga ku dhiga ha maya kaas isagoo sharxade shaqadiisa ay mogto inuu wax caddeeyo laakiin as waxa uu caddaynaya ogow maaha inuu ka tegaye waxa wey intaanu ku kaafto laakiin walaa jaaro majruura in loogu daro dadka waa muhiim si ay u fahmaan maxaa yaele daraf iyaga iyo jaarmajruur weli waa u bilow waayahay naxwu fiiri hadda maadiyo camal falayda maa daca maadiyo camal falayda asal muxuu ahaa maa zaydun aakilan dacaamaka saasay aheed markay camal falaydo maa zaydun aakilan dacaamaka markaasay camal falayda marka dacaamaka oo mafcuulu bihi ah oo uuna siiyey isim faacilka khabarka isim faacil ah oo aakilan waa isim faacil marka waa soo hormaro wuxuu ka soo hormar isimka camalku waa buray marka maa dacaamaka zaydun aakilun muddadii khabara laga dhiga ah, camalkeedii waa buray maa dacaamaka cuntadaada maahan zaydun zayd aakilun midka cunaya khalaas maa naafiyatun xijaasiyatun badala camaluhaa iska dhe dacaama mafcuulu bihi muqadam waa mafcuul soo hormaray dacaama mudaaf kaaftan mudaaf ilayhi zaydun mubtada mubtada iska dhe muahar maahan zaydun mubtadaun marfuucun biirtidaa aakiluna khabaru mubtada markaasaa leeda aakilun ismu faacilin yacmalu camala ficlihi yarfacu faacila wayansibu mafcuula wafaacilu damiir musatiru jawaasan taqdiru huwa yacuudu calaa zayd ah, dacamana waa mafcuul bihi hmm. waay fain kaana macmuulku hadduu yahay darfa maada khabarkeedu waa camal falay maada amalkeedu khabarkeedu waa camal falay laakiin wuxuu ku camal falay waa daraf iyo jaarmajruur dhib male hadday soo hormaraan macmuulkaas macmuulkaas hadduu soo hormaro oo maada isimkeeda ka hormar wax ka dhima mar hadduu daraf iyo jaarmajhuul jira daraf iyo jaarmajhuul hadduu yahay waayo fa in kaana macmuulku hadduu yahay darfa naxwu maa cindaka zaydun ag maa cindaka zaydun jaalisan maa cindaka agtaada zaydun zayd jaalisan mid fadhiya ma ahan khalaas waa camal fale fiiri maa naafiyatu xijaasiyadhe tacmalu camala laysa tarfacu isman tansibu lkhabaar zaydunta waa isimkeedii jaalisan waa qabarkii jaalisun ismu faacil yacmalu camala ficlihi yarfacu faacila wayansibu mafcuula wafaacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa yacuudu calaa zayd cindaka darafkana ku tacaluji waa mafcuulkiisii waa darfunimaa lagu nasbina cinda darfu makaan mansuubun cala darfiyati makaniya wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akri wa darfun mutacaliqun bijaalis aad leedahay ku camalfalidda lagu sheega waa tacaluqa waa ku tacaluqin jintaas aan ku tacalujayna cinda mudaaf kaaftana waa mudaaf ileyh o jaaran wa majruuran hadduu noqdo naxwu maa fi daari guriga dhexdiisa kuma sugnays maa fi daari daarta dhexdeeda ma ahan zaydun zayd jaalisan mid fadhiya khalaas maadu waa camal fale maadu waa naafiya xijaaziya tacmalu camala laysa tarfacu lisma tansibu lkhabara mabniyun cala sukun ilah maxal lah min alixraab fi daari fi xarfi jarin addaari ismu majruun bifi wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi aqili aljaar walmajruur mutacaliqun halkuu ku tacalluqaa bijaalisan waa kaas macmuul inay tahay jaar majruurka waa macmuul yaa ku camal falay jaalis zaydun ismu maa marfuuc aad leedahay wacalaamatu rafci dhamatu daahiratu fi aqli jaalisan khabaru maa mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aqli jaalisan ismu faacili yacmalu camala ficli yarfacu lfaacila wayansibu lmafcuul waa lasaga dari kara jaar majruurkaasa u mafcuule wafaacilu damiir musatirun jawaasan taqdiru huwa yacudu calaa zayd ha mafcuulkiina waa jaar majruurka marka lam yabdul camaluhaa camalkeedu buri maa lam yabdul camaluhaa yay jawaab u tahay intii shardiyad ahayd fain kaana macmuulku hadduu yahay darfan lam yabdul camaluhaa waa kaasa intaas jawaabkeedii wey lam yabdul camaluhaa fain kaana macmuulku darfan hadduu yahay lam yabdul ma buraya camaluhaa wa banuu tamiimin qabiilada reer banuu tamiim laa yucmiluunahaa maada maba camal siiyaan in istawfad haba oofsato ashuruuda shuruuda shuruudda almadkuurata lasoo sheegay ayada maba camal siiyaan shuruudda ama hoobsato ama yay oobsaan ma camal siiyaan banu tamiim ayagu ma camal siiyaan halkaas waxaa noogu dhammaatay maadi wamaa laa laa miya laa fatacmalu waa camal falay camala layse layse camalkeeda ayda noqoshee cinda alxijaaziyiinay ku camal falay faqad oo kali ah Ah, reer xijaaz ayaa camal siiya iyadana reer xijaaz ayaa camal siiya soo ma jeedid wa amaa laa laa fa tacmalu waa camal fale camala laysa layse camalkeedii oo ahaa rafcu lismu nasbu lkhabar ayda noqoshay cinda alxijaaziyiina xijaaziyiinta agtooda ayna ku camal fale faqad oo kalia ah. bishuruudi shuruuddii ayna ku camal fale shuruuddii almutaqadimati ku soo hormartay fii ma wa taziidu waxay kala siyaadeen bishardin aakhara shardin shanaad shardi kaleo mid shanaad ay ku darteen shan shardiyay ku camal fashaa iyadu marka wa huwa shardiga shanaad an yakuuna smuhaa wa qabaruhaa nakiratayn isimkeeda iyo qabarkeeda labaduba laba nakiro waa inay noqdaan laba nakiro waa inay noqdaan laakiin waxaa la yidhi laadu laysa waxay ku khilaaftaa saddex arrimood saddex dhinacay ka khilaafi marka uu yidhi fatacmalu camala laysa aydan halkaasuu ka qabtay sharax saddex arimooday layse ku khilaaftaa iyadu waata shardi shanaad loogu daro waa daciif camalfalkeedu ilaa shabaha ay layse shabahdaa tabar yare saddex jihay ka khilaafeen fiiri laakinahaa tukhaalifu layse min alaai jiha axaduhaa ana camalahaa qaliilu xataa manacaha alaqfash wاlmubarad camalfalkeedu horta waa yarye sida layse uma badna ilaa nuxaadi gobolka mid ay dideen sida aqfash iyo mubarad abu cabaas almubarad athaaniyatu jihada kale ay ka khilaafeen ana dikra khabarihaa qaliilu khabarkeeda sida badan waa la xadfaa khabarkeeda in la sheegaa waa yeriya layse laakiin saas maaha athalitha jihada saddexaad ay ka khilaafeen annaha laa tacmalu ilaa fi nakira laysa ma kala jecla macrifo iyo nakira laakiin laadu waxaa nakirahay kuma camalfali karto marka waa tabar yarta waa tabar yarta camalfalkeeda ma fatacmalu waa camal fale camala laysa aydan noqoshee cinda alxijaazi inay ku camal fale faqad bishuruudiyayna kula camal fale shuruudii almutaqadimati ku soo hormartay fii ma wataziidu waxay kala siyaadee calaa maadii bishardin aakhara shardi kale kala siyaadee oo shan shardiay ku camal fale wahuwa shardigaas an yakuuna smuha wa khabaruha nakiratayni isimkeeda iyo qabarkeeda labaduba laba nakiro waa inay noqdaan naxwu laa rajulu nin ma ahaanin afdala minka mid adiga kaa fadli badan nin ma ahaanin mid adiga kaa fadli badan saasaa leedahay wa akaru camalihaa camal falkeeda ugu badanna fii shixri gabayuu ahaaday sida ugu badan gabayay ku dhex camal fashaa bal waxaaba la yidhaha hadal caadi oo nasriya lamaba hayaba iyadoo ku camal fashay saasaaba la yidhi oo la sheegay wa amaa in inta annafiyatu ee waxanfida fa tacmalu waa camal fale camala laysa qabiilada la yidhaha caaliya qabiiladaas luqadooday ku camal fashaa maa fawqa najdin ilaa ardi tihaama ayaa la yidhaha wamaa waraa'a maka wamaa walaaha dhulkaas carabta degtay reer caaliya kuwaas luqadooday ku camal fashaa bishuruudi lmutaqadimati fii maa shuruuddii maa lagu soo sheego ay kula camal fashaa hal shardi ka reeb ah, hal shardi ka reeb sharxa fiiri maa cadda shard اlأwl shardiga ugu horeeya oo ah maxay maada waa inaan in ku xisan ayadiiaba ina taho marka shardigaas ka reeb maada waa inaan in ku xidhsanaa la yidhi azaa'ida ka reeb shardigaas marka shuruuddii saddexdaad ee marka ku camal falayh oo kale sawaan waana isku mid ayada inta markay camal falaydo kaana smuha isimkeedu inuu ahaado macrifatan aw nakiratan inu ahado waa iskugu mid ayadu laadii waa ka xoog badantaha fiiri camalfalkeeda sababtuna waxay tahay intan intan iyo laada layse waxaa u dhowaan badan inta ah, intaa u dhow qofkii xasuusta markaan ka hadlayna mudaarica mar mustaqbal u caynoobaa marna xaalu u caynoobaa marna maadi u caynoobaa adawaa toddoba gooru u caynoobi jiray xaal soo maha maxaa ka mid ah layse haddii lagu anfiyo in haddii lagu anfiyo soo ma jeed iyo ma haddii lagu anfiyo marka fiiri intu waxay ka mid tahay kuwa markay galaan xaalada ka dhigaya laysay kala mid tahay xaalay anfida laakiin laadu ma ahayn mustaqbalay ka dhigay oh, marka xoogaa laadu waa ka fogtay laysa maada u dhow loodooda soo uma jeedin wa amaa in inta annaafiyatu anfinayda fatacmalu wacamal fashaa camala laysa fii luqati alcaaliya bishuruudi almutaqadima shuruuddii ku soo hor martay fii ma maa cadda sharda alawal ku yidhi shardiga ugu horreeyey wixii ka soo haray wey ka reeb in waa inaysan ka daamane tan waa yadaa in sawaan waxaana isku mida kaana camalahu inuu ahdo macrifatan aw nakira naxw in zaydun zayd ma ahan dhe qaa'iman mid taagan in zaydun ah, in naafiyatun tacmalu camala laysa tarfacu isma tansibu lkhabara zaydun ismuhaa qaa'iman khabaruhaa dhe wa sumica waxaa laga maqlay min kalaamihim carabta hadalkooda ayagoo ku hadla reer caaliy carab hadhihina waxaad tidhahdaa reer caaliya carabta qabiil ka mida waa ah, wa sumica waxaa laga maqlay min kalaamihim kalaami ahli اcaaliya in axadun qof ma ahan khayran mid ka khayr badan min axadin ilaa bilcaafiyati balaayalaanta maahan qofku qofka wuxuu uga khayr badan yahay in balaayooyinka alla ka ilaaliyo caafiyada waa difaac اllahi canka ashuruur in ilaahay weynaa difaac اllahi can اlcabdi ashuruura in ilaahay balaayooyinka ka difaaco ka ilaaliyo weye alcaafiya balaayo la-aan ay dhihi jireen culummadu balaayooyinku markaa qofku wuxuu qayr ku haysta waa alla difaacay weye isagu wax iskama celi karo tabarna male in axadun qof ma ahana yidhaahdeen khayran fiiri axadun waa isimka inta khayranna waa khabarkeed qof ma ahan mid ka qayr badan min axadin ilaa bilcaafiya balaayo la-aanta iyo difaaca alla ilaalinayo difaacay maahan ama laata laata fatacmalu waa camal fale camala laysa bishardi an yakuuna smuha wa khabaruhaa lafd alxiin ah, waa ay camal fale biijmaac alcarabiya ku camal fale la yidhi marka afarta xaraf ayadaa u xoog badana l afarta xaraf ayadaa ugu xoog badan xagga camalfalka maxaa yeele biijmaac alcarab ayay ku camal faleha l biijmaac alcarab waa kan sharaxa idin dhigaa biijmaaci lcarab fa hiya aqwa alxuruufi alarbaca fi istixqaaqi alcamal ayadaa camalfalka mudashadiisa ugu xaqnimo badan wa amaa laata laata fa tacmalo waa camal fale camala laysa bishardi an yakuuna smuha wa khabaruha lafda alxiin ayadu wax kale maba ku camalfal xiinay ku camal fashaa isim kale ma aado nakiro iyo waxaasu de waa war weynba xiina lafdulxiinay ku camalfale lafdigan shardi kale haddana وبأن يحدث in لحdفo اسمهa أو خبره سمka iyo برka لسlma sheegi karo waa in mid l xdفa labadaa شhaرد waa in lsleedaha والqاaلب sida badan xdف اسم سمka in la xadفaana badan labadooda wa dhici karta in اسمka la daayo oo خaبرka waxa weya waxa la xadفay uu noqdo لaakiin اسمkaa badan نaحو فnاadow way isku qayliyeena ilaah yihi سuبحaaنه ولاa تحيiنa منaaصب xيinadu waa خaبرka اسمka iyo xadفan والحاal laa talxiiru alxiiru oo isimkiiyaa xadfan walxaal ayay isku dhawaaqeen laa talxiinu waktigu uusan ahayn xiina manaasib cararid wati wakti cadaabka alla yimid oon la carariba karin ah, talafara ka baxday ay waxa weyaan isku dhawaaqeen ey layse alxiinu fiiri laatadi inay layse la macnatao nafyito kutusa ah, ey walxaa layse alxiinu waqtigu xiina firaarin waqti cararid uusan ahayn laa manaasa cararid ma jirto wey cabdullaahi ah, bnu cabaas miyuu ahaayaan rajaynaa tafsiirka markuu baranayey manaaskaasa xoogaa dhibay manaasow maxaa tahay markaasuu baadiyaha carbeed iska aad wuxuu arkay caruur meel roob ku daay god dheer ta oo bahalla yaryar soo aruursheen ayay godka ku shubayaan baalkii marka godkii inta soo ka soo bax markuu qarka marayo is yidhahdaa waa baxe ay inta carruurtu qabtaan ay leeyihiin laa manaasa godkay ku ridaaya khalaas waa soo laabtay waa u bartay marka macnihi inay tahay laa firaar laa firaar inay tahay markaasu soo ogata carruurtii carbeed baadiyaha jooge laa manaasa inta soo qabtaan baalka yarka ay leeyihiin laa manaasa ay ku ridayan haddana godkii marka laa manaas macnaheed muxuu ogaada inay tahay laa firaara waaya wa quria waxaa kaloo la akriyey walaa taxiinu manaasib markaasna maxay noqone waxaa maxduufa khabarkii isimkiyaa jooga wey isimkiyaa jooga wey markaas waa qiraa'o shaada ahe mhm. walaa taxiinu taxiinu nuunta god hadde nuunta waa inay kuu godanta isimkii weye ah, isimkii weye qabarkia markaas maxduufa waa labadiiba in loo deliishada rabo calaa ana alkhabara waa kana fiir isagaa ku bara calaa ana alkhabara qabarkii maxduufu in la xadfay ayaa la akriyay ah. calaa ana alkhabara qabarkii maxduufun ku la xadfay inuu yahaa lagu akriyey quri'ada ku tacaluji ey laysa xiinu firaarin cararid waktigee xiina lahum wakti uma ahan ayaga ah, saasna waa la akriyay wallahu subxaanaه wa taعala aclam slى اllah وslm وbaaraka عalى nabiyina mحamed